بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه أما بعد اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإlyk نرجع allahuma bika aamana wacalayka tawakalna wabika khasamna wailayka nushuur mahad alla kadib xalqadan waa xalqadii tobani afraad ee xalaqaadka barnaamijka nafaxaatu ramadaan galabta ama caawa waxaan kaga hadlaynaa insha allah tabaaraka wa tacaala ramadaan wa muxaasabat nnafs bisha ramadaan iyo qofka mu'minka ah oo saa'imka ah ama bishaan ramadaan uu rabbi subxana wa tacala u geliyey inuu naftiisa la xisaabtamo naftiisa inuu ka warhaayo naftiisa inuu wixii wanaag ay geysatayna uu ogaado wixii xumaanna ah oo naftiisa ay geysatayna uu ogaado wanaagga uu sii laba jibaaro xumaantana uu ka tooba keeno ka noqdo ka istaago ilaahay subxaanahu watacaala tacaala dhaaf ka weydiisto arrinkaas ayaan ka hadli doonaa insha allahu tabaaraka watacaala rabbigan aayadda ayuu gundhig ugu dhigay oo wuxuu leeyahay ayuha aladiina aamanuu ittaqu llah waltandur nafsu maa qadamat ligadin wattaquu llah ina allaha khabiirun bima tacmaluun war alla ka baqa muuminiintiyay yaa ilaahay ka baqa naf kastana ha eegto naf kastana ha baarto naf kastaba ha tiriso oo ha ogaato wixii berri ay la hor u horumarsatay saas waa rabbigeen subxaanahu wa tacaala rabbigeenna subxaanahu wa tacaala wax alla wixii aada samaysaan ood la imaadaan shar noqotay ay kheyr noqotayaaba waa alla ogaal badan oo aada iyo aada weliba arrimaha wixooda aada u qarsoon xitaa rabbigeen aada buu ogsoon yahay subxaanahu wa tacaala tafsiirka culimada markay ka hadlayan waxay leeyihiin raximahumullah aayaddan waxay gundhig u tahay oy asaas u tahay qofka inuu naftiisa xisaabiyo inayna habboon tahay inuu naftiisa ka warhayo haddii uu arka zalal iyo simbiriraxa iyo dibudhac iyo dembi hadduu indhaha saaro kadibna uu kaga daba taga inuu dembigaas ka siibmo inuu ka tooba keeno inuu asbaabtii arrinkaa gaarsiisay ka leexdo ayay arrintaa keensanaysaa haddii naftiisa inuu amar iyo arrin awaamirtii ilaahay subxaana watacaala inuu ka gaabiyey haddii uu ka dareemana inuu dadaalkiisa la yimaado rabbigiis u kaalmaysto inuu arrinka asaga kamilo inuu taam yeelo arrinta ayadan ula imaado muxaasabada waa noocaas weeyaan qofka muuminku waxyaabaha aadka muhiimka waxaa weeyaan inuu isbarbardhig ku sameeyo nicamta ilaahay iyo fadliga ilaahay iyo barwaaqoo dhinka aan la koobi karin oo rabbi subxaana wa tacaala ku gaarsiiyey oo nicamta ilahay waa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicamta alla haddii aad doontaan inaad tirisaan ma koobi kartaan nicamtaas ilaahay uu noo galay subxaana wa tacaala inaad isbarbar dhigto iyo adiga addoonka ah waxyaabaha aad ka gaabisay salaadii aad ka gaabisay soonka aad ka gaabisay cibaadaad kala duwan aad ka gaabisay dembiga aad ku dhacday oad ku gaabisay iyo wax la midka waa inuu isbarbar dhiga nicamta lagu galay iyo gaabintaada markaa isbarbar dhigto kadibna waa inay halkaas ka dhalata alxayaa xishood oo qofka uu ka xishooda rabbigii subxaanahu wa tacaala arrinkaas marka wuxuu keenayaa in qofka uu marka xishood intuu galo ilaahay ka xishooda subxaana wa tacaala uu kadibna wuxuu ka gaabina uu kabo wixii uu ku dhaco xumaanahana uu ka tooba keena ayay keensanaysaa saasay culamadeen raximahullah raxmatan waasica nabigeenana calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay addoonka labadiisa gomadood alla hortii kama zuulaan ilaa laga weydiiyo shan shay waa muxaasabo naftiisii ayaa alla hortii lagu xisaabinaa subxaana wa tacaala shantaas markuu ka jawaabo kadib ayaa xaaladu waxay noqonaysaa in waxa weeyaan la siiyo fursad uu marka eh, kaga jawaabo haddii jawaabtiis ay saxnaato ahlan wasahlan haddii ay saxan weyda o arrinta ayada ay saxan weyda si saxan ay noqon weydana xaalad khatar inuu galo inuu alla iska cafiyo mooyane ayuu khatar ugu jiraa shantaa shay waxaa kamid ahaa cumrigiis wuxuu ku gabagabay uu ku dhameeyey cumri buu kusiiyey rabbigay subxana watacaala awlam nucamirku maa yatadakaru fi man tadakara wajaakum nadiir cumriga maxaad ku dhamaysay ma cibaadaad ku dhamaysay ma samafalaad ku dhamaysay ma khayraad ku dhamaysay mise xumaan iyo waqtilumis iyo social media waxyaaba faaidal aan lahayn ayaad ku dhamaysay waa lagu weydiini wa shabaabi fi ma ablah dhallinyarnimadiisi ilahay uu subxaana wa tacaala fircoonidii awoodii quwadii caafimaadkii yani dumuuxii iyo iyodiinaday sareysay oo rabbi u kusiiyey subxaana wa tacaala maxaad eedna ku baaliyeeshay dhallinyarnimadii sidoo kale maalkiisa xaggeed kasoo shaqeeyey xaguuna ku nafaqeeyey maxaaraan maxalaal meel banaan meel xaar aan banaanin iyo wamaada camila fiima calim cilmigii uu yeeshay ood ilaahay subxaana wa tacaala siiyey muxuu ku camal falay cilmigii ilahay uu siiyey subxaana wa tacaala cilmu lawaliin walaakhiriin qof la sii ma jiro laakiin qofka waxaa la siinayaa wax ilaahay aada ugu baqi karo subxaana wa tacaala waxyaabaha macluum bdiin min addiini bidaruura oo waxaanay zinada xaaraan tahay ama wax tuuganimada ay xaaraan tahay ama ribada ay xaaraan tahay ama waxyaabahaas ay xaaraan yihiin inay salaada farad tahay soonka aada farad yahay waa cilmi oo nin walba u yaqaana weeyaan marka cilmigaas kan daruuriga ah io kan kalaba oo lagu siiyey maxaad ku camal fasho waa lagu weydiinayaa lidalika culimada waxay leeyihiin raximahullah raxmatan waasica qofki inuu naftiisa xisaabiyo naftiisa la xisaabtamo naftiisa wixii ay geysatay u ogaado wixii ay ka gaabisayna u ogaado waa waajib ay leeyihiin waxay u daliishanaan qowlka ilahi yuri subxana watacala ya ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha waltandur nafsu ma qadamat liqadin aayaddaasay ay u daliishanayaan raximahum llah qataada ayaa wuxuu leeyahay raximah llah qofka ama rabbida cafwan rabbi kama zuulin inuu saacadda qiyaama noo soo dhaweeyo ilaa u ka yidhaahdo berri uu ka yidhaahdo waltandur nafsun ma maa qadamat liqad markaas hadal dheer ayuu sii watay ayaa wuxuu leeyahay maqsuudka marka waa in qalbiga lagu wanaajiyo oo qalbiga lagu islaaxiyo oo qalbiga lagu nadiifiyo oo qalbiga lagu saramariyo dhanka alla xaggii loo aadiyo bimuxaasabati nafs nafta in lagula xisaabtamo ama nafta in lala xisaabtamo waa in lagu qurxiyo oo lagu daweeyo oo lagu saramariyo oo lagu nadiifiyo qalbiga ayuu leey raximahullah raxmatan waasica daliilka labaad oy culimada u daliishadaan waxaa ka mid ah in qofka naftiisa in lala xisaabtamo waa waajib tahay rabbi hadalka u yihi subxaana watacaala fi muxkami tanziilihi walaa tutic man aqfalna qalbahu can dikrina watabaca hawaahu wakaana murufuratan ha ateec nabi allow qof aan qalbigiisa hilmaansiinay dikriga naga oo kadibna hawadiisa iska raacay xaaladiisan ay noqotay mid waxa weeyaan aan isku toosnayn oo xadgudub ah oo waxa weeyaan eh, qardajaaxa taasha yeelin ayuu rabbigeen leh subxaanahu watacaala qataada laftirkiisa ayaa mar labaad kusoo noqday wuxuu leeyahay adaaca nafsahu wa qubina maca dalika taraahu xaafidan limaalihi mudayican lidiinihi qofka isaga ah ood rabbi ku tilmaamay subxaana watacala wakaana amruhu furatan uu ku tilmaamay qataada wuxuu leeyahay naftiisa ayuu dayacay ninka isaga ah abni ayaa ku dhacay abniga waxaa wey qofka la khiyaamo amaba la aajaro ajar ayaa ku dhacay wuu ajarmay qofka isaga waxa weeyaan waa qof la dhakray naftiisu naftiisa ayaa dhagartay isagaas dhakray weeyaan waxaad arkaysaa xoolihiisu ku dhegan yahay wuu ilaalinayaa in laga xado in laga dhaco inuu khasaaro habeen imaanna usoo jeedaa laakiin diintiisii oo raasumaalka rasmiga ahayd oo waxa weeyaan qabriga la gelaysay ayuu qofka bayacay saas ayuu leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yawma tajidu kullu nafsin ma camilat min khayrin muxdaran wamaa camilat min suuءin tawadu low ana baynaha wa baynahu amadan baciida ayaddan qur-aanka ah waxay noo suuradaynaysaa oyna tusaalaynaysaa maalinta qiyaamo naf walba wixi camal fashay ay helaysaa faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara isha waxay qaban karin oo khayr qofka la imaado oo yaraantaa qabo ilaahay subxana wa tacala wuu tusinaya wuuna ka abaalmarinaya qofkii intaas in la eg oo daradaas iyo waxa isha ay qabanaydiin in la eg oo xumaan sameeyana i sharaana wuu arkay ayuu rabbigan le subxaana wa tacaala ayadan marka ilahi wuxuu leeyahay maalinta ayada waa maalinta ay naf kasta heli doonta wixii ay shaqaysatay ama khayr ha noqdo amaba eh, xumaan ha noqoto khayrkii marka waxa weeyaan hortiisa muxdar waa loo soo xaadan waa la hordhigi khayrkii ayaa la tusini yarahu weyaan haddii ay xumaan la imaadana tawadu tawadu law ana baynaha wa baynahu amadan baciidan iyada xumaantaas iyo waxaa weeyaan naftiisa inay masaafo aada u dheer oo fogaan badan ay udhexayso u dhawaanin ayuu jeclaanayaa waxa weeyaan laakin hayhaat hayhaat marka alxaafid ibn qayim caleyh raxmat ullahi fi kitaabi iqaahat alafan wuxuu leeyahay waxaa xaqu ah qofka go-aanka lah ee mu'minka ah oo allah rumeeyey subxaana wa tacaala aakhirana rumeeyey inuusan hilmaamin inuusan iloobin naftiisa inuu la xisaabtamo iyo naftiisa inuu ciriiri geliyo oo xumaanta uu ka ciriiriyo inuusan hilmaamin ayaa xaq ku ah ayuu leeyahay markuu fasirayay yowma tajidu kulu nafsin maa camilat min khayrin muxdaran wamaa camilat min suuءin twadu low ana baynaha wa baynahu amada baciida low ana tawadu low ana baynaha wa baynahu amadan baciida salafkii ridwaan llahi tacala alayhim ajmaciin qeyb waati aan soo sheegna wararkoodii qeybo kale ayaa harsan oy kaga hadlayaan qofka naftiisa inuu xisaabiyo bukhaari ayaa wuxuu ka werinaya ibn mascuud radia allahu taala anu ardah inuu yidhi ina almu'mina yaraa dunuubahu kaanahu fi asli jabal yakhaafu an yaqac caleyh wa ina alfaajira yaraa dunuubahu dubaabin aw kama qaala raximah llah wuxuu leeyahy qofka muminka ah dunuubtiisa wuxuu arkayaa buur hoostii isagoo fadhiyo kale oy buurti ka sarraysay oo uu ka baqi in buurtaas ay kusoo dunto jig intay kusoo tiraado ay nafta ka qaado halka ku burburisa ayuu ka baqaya qofka marka muminka dembiga uu ku dhacay saas ugu baqaya war dembigii waqti fulaan aad gashay kii maanta aad gashay kii shalay aad gashay beenta aad sheegtay jaamacad aad ka saaxatay xumaanta aad ku dhacday hag ama ilaahay kuu qabtaa oo lagugu cadiba adduunkan iyo aakhirada saasuu ka baqaya qofka muminka laakiin qofka munaafiq munaafiqa iyo qofka aan ilaahay subxaana watacaala faajirka oon alla xasuusnayn dunuubtiisa wuxuu arkayaa tiksi saa u hormaray saasuu arkaya wax macno lah uma arkayo weyaan marka in qofka muminka ah uu naftiisa xisaabiyo waa lagaba maarmaan waxaa laga wariyaa sayid cumar athar sanadkiisa culimada ay ka hadlaan wax lagu sheega ayaa wuxuu leeyahay oona mashhuur ah xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu wazinuu acmaalakum qabla an tuusanuu fainahu ahwanu calaykum fi lxisaabi hada wuxuu leeyahay war waxaad yeeshaan nafafyaalkiina xisaabiyo nafyaalkiina xisaabiyo intaan laidin xisaabanin ka hore camalkiina miisaamo intaan lain miisaamin ka hore maxaa yeelay arrinka isagaa oo inaad naftiisa xisaabisaan inaad camalkiina miisaantaan ayaa idinkugu fudayd badan idinkugu sahlanaan badan xagga xisaabta berri markaad alla kumantaan subxana wa tacaala waltandur nafsu maa qadamat ligadin berri weeyaan dhawaanta ay dhacaysay xaqiiqada ay qabto ayaa waxa weeyaan uu rabbigan ku tilmaamay marka eh, ninka la yidhahdo sayid cumarna wuxuu leeyahay fainahu ahwanu calaykum fi lxisaabi hadan berri markaad alla kulantaan subxaana wa tacaala xisaabta ayadaa idinkugu fuday badan ayuu leeyahay radia allahu tacala anhu arda marka inaan nafteena xisaabino inaan camalkeena miisaano inaan xumaanta aan geysanay aan ogaano inaan samafalka aan geysano aan ogaano samafalka xataa aan geysan inaan ilaahay u barax tirne inaan ogaano iyo inaan riyaa i sidsa ku jiray aan ogaano in waxa weeyaan macaasida ku dhacnay xajmigeeda waxa leeg aan ogaano allihii aan ku casinay aan u tooba keeno hawsha ayada keenitaanka aan keenna waxay keenaysaa in beri markaan alla la kulana subxaana wa tacaala uu xisaabteeni ay fududaato miisaankeeni waxa weeyaan dhanka wanaagga u bato ay keenaysaa saas ayaa laga wariyaa sayid cumar radia allahu taala arda maymuun ibnu mihraan ayaa wuxuu leeyay taabicigaas oo ragga salafka ka mid a ah, addoonka ma noqda mid taqi ah oo alla ka baqa subxaanahu wa tacaala ilaa uu naftiisa ka xisaabiyo siduu qofka shirkadda aad tihiin ama qofka shirkadda uu la yahay siduu ula xisaabtamo ilaa naftiisa qofka ula xisaabtamo qof taqi ah oo alla ka baqa ma noqda subxaana wa tacaala xoola haddii aad qof isku darstaan oo shirkad aad gasho waad xisaabtami shilin iyo shanla ayaa xisaabinaysaa wixii soo galay iyo wixii baxay iyo wix kharasha iyo wix faa-idaa iyo wix khasaara iyo wix gaabina kulli waa la xisaabtami oo indhaha weliba casaani dadka qaar oo laga yaaba inay isu gacan qaadaan waxaa laga yaaba inay isdilaan mararka qaar oo xisaab darta isku dilaan marka naftaada ilaa saas aad ugu xisaabtamaysa oo dambiga ay samaysa aad kala xisaabtanta naftaadi oo wanaag ay samaysa ad kula xisaabtanta oo gaabinta ay gaabisa ad kala xisaabtanta ilaa aad arrintaa ka samaynayso oo sidii qof shirkad kula aad ula xisaabtama ad naftaad ula xisaabtanto taqi ma noqonaysa ayuu leeyahy raximah raxmatan waasica xasan albasri ayaa isna hadalkaas hadal ku dhow ayuu leeyahay oo wuxuu leeyahy qofka muminka wuxuu u taagay naftiisa wuu xisaabinaya ilahay darteen uu xisaabanaya subxaana wa tacaala haddii xisaabtii marka waxaa weeyaan sida awgeed wuxuu leeyahay maalinta qiyaam marka alla la hortaga subxaana wa tacaala dad baa xisaabtay u fududaan doontaa sababta maxay tahay adduunka ay iskusoo soo xisaabiyeen ilahay baa marka xisaabti u fududayna maadaama ay adduunka isku soo xisaabiyeen dadna maalinta qiyaamo xisaabtii a ku adkaan doonta oo culays ku noqon doonta oo mashaqo ku noqon doonta sababtana waxaa weeyaan maalinta adduunka ay joogeen ayaa waxaa weyaan xisaabtii ay naftooda xisaabinin ayuu leeyahay raximah llahu raxmatan waasica marka maalinta qiyaama dadka ugu xisaabka fudud insha allahu tabaaraka watacaala waa dadkii nafaftooda xisaabiyan adunka inta joogeen lidalika maalinta qiyaama kadi kuma dhacays dadka ayaga maa li hada lkitaabi laa yuaadiru sairatan laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha kuma dhacays insha allahu tabaaraka watacala lianna horan soo xisaabiyeen oy waxa weeye xaaladooda ula socdeen oo wixii dambiga geystaan ay ogaayeen wixii wanaag geystaan ay ogaayeen wixii gaabin ay ogaayeen wa caleyhi marka waxa weye maalinta qiyaama argagax iyo eh, lama filaan kuma noqonayso insha allahu tabaaraka wa tacaala sidoo kale xasan albasri mar labaad wuxuu leeyahay qofka muminka ah markaad la kulantaba naftiisa ayuu eedeynayaa naftiisu dhaleecaynayaa naftiisu waaa wuxuu leeyahay maxaa sidaa usamayso ya qofka muminka sidaa w wuule ereygaan markaan saa u hadlay maxaan kala dan lahaa markaa cunadaas noocaas cunay maxaan u cunay muxuu igu xambaaray waxawey cabitaankaan cabay maxaan cabay shubha ku jirtay ama xaaraan u ah ama fulaan u ahaa naftiisa ayuu eedaynaya qofka faajirka ahna wuu iska soconi naftiisa ma xisaabinaya ilaa allah subxaana watacala oo kala hortago sidaa weyaan sidoo kale wahb ibnu munabih ayaa wuxuu leeyahay waxaa niyeystay hadal cajiib wa hadalkan oo qofka muminkaa inuu kuwaana qaato loo bahan ya waxaan niyeystay inaan naftayda aan ciqaabo naftayda inaan ganaaxa mar kasta iyo xaalad kasta iyo jeer kaste oon qof mu'mina xanto haddii marba xana iga dhacdo inaan halka xanba soon aan soom oo naftayda ku caqooba ku cuquubadeeya ama ku ganaaxa inaan soomo ayaa naftayda eh, aan ku waajibiyey kadibna mar kasta oon qof xantaba waxa weeyaan waan soomi ilaa markii dambe arrinta ayada ahayd ay ugu culsaato oon wadi waayo kadibna waxaa dhahay qof mar kasta oon qof mumin ah ama qof bini aadan ah aan xanto inaan waxaa weeyaan hal shilin oo fida la baxa ma garata kadibna haddana waxay ugu culsaatay daraahimtii shilimaadka ugu culsaadeen <laughs> shilimaadki ila qofka xoolihiis waa xaruujinaya markaad qof aad hebel saas weya markaad tirahdo waxaad bixinaysaa kun shilin kaba sooqaad kun shilin waa wax culus aaday kugu adagta maalinta waa laga yaba inaad toban jeer aad qof muslima ama qof mumina aad wax ka sheegto ka sheegitaankaas marka toban kun maalin kasta bixinaysaa bishii meeqay noqonaysaa marka haddii maalin kasta toban kun bixiso oo waxa weyan toban kun bir waxaweya meeqa weyaan waa boqol kun bishii waxaad bixinay saddex boqol oo kun haddii ay shan boqol noqoto waa boqol iyo konton kun haddii ay boqol shan noqoto waxa waa soddon kun lacag yar maaha marka maadaama xaaladda ay noocaa ah tahay oo muxuu ahaa ay culayskaad u jiro waxa weeyaan qofka xoolihiis waa xanuujinayaan waana kaga xaray waana kaga xaray weeyaan raximahullah sidoo kale alimaam dahabi ayaa mahadalkaas markuu tacliiqinay fi sayr aclaam nubala wuxuu leeyahay hakada wallahi kana alculamaa wa hada huwa thamarat lcilmi nnaafic sidaas iyada ah ayaan allah ku dhaartay ayuu ahaaday ayay ahaadeen culimadii hadalka uu sheegay oo waxa weye naftiisa qofku ganaaxi la xisaabtami hadduu kiiba iyo muxuu ahaa eh, xan sameeyo inuu maxaa ka tawba keeno inuu naftiisa ganaaxood soomo inaad qofkii muxuu ahaa ka xalaalsado hawlahaas ay marayaan inay shilimaad iyo lacag bixiyaan inay ka tawba keenaan arrinka isaga ilaahay baan ku dhaartay wuxuu leeyahay culimadii xaalkooda saas ayuu ahaa culimada xaalkooda saas ayuu ahaa arrinka isagana waa mirah laga gurta cilmiga naafic ayuu leeyahy raximah llahu raxmatan waasica malik ibnu dinar caleyh raxmat ullah ayaa wuxuu leeyay raxima allahu cabdan qaala linafsihi alasti saaxibata kada alasti saaxibati kada uma alzamaha uma khatamaha uma alzamaha kitaab allahi caza wajala fakana laha qaa-idan hadalkaas waa hadal aad u cajaa-ib badan oo aad iyo aad u qiimo badan wuxuu leeyahay allahu naxariista addoon naftiisa ku yidhi nafay sooma tihid naftii arrinkaas samaysay sooma tihid nafkii arrin fulaan samaysay sooma tihid naftii xumaan fulaan samaysay sooma tihid naftii wanaag fulaan ka gaabisay sooma tihid naftii nafafka lamidka ahaa iyo dadka lamidka aha ay meel sare gaareen ayadana sagxadda fadhida soo ma tihi saas ayuu kala xisaabtama kadibna markuu arrinkan la xisaabtamo naftiisa elaceyey kadibna qasbay naftiiu qasbay kadibna wuu hogaamiyey xorog ayuu ku xiray sanka ayuu ka duray wuu hogaamiyey naftiisii ayuu ka adkaaday kadibna markuu ka adkaaday kitaabki ilaahay ku laazimiyey oo ku qasbay oo ku waajibiyey wuxuu faray inay qaadato wuxuu kitaabka la ka reebta ka reeb doonta kadibna isagana u noqday hogaankeeda mid wada ninka isaga wuxuu leeyahay ilaah unaxariisto ilah waa unaxariisana subxana wa tacaala wa ama man khaafa maqaama rabbihi ilah wuxuu le subxana wa tacala wa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa u diida fa ina aljanat hiy almawa qofkii nafta hogaamiyo oo alla hort hor istaagiisa ka baxo naftina wixii ay jeceshahay oo hawadeeda ay shahwaadkeeda u diido ilaahayna raalli uusan ka ahayn jannada ayaa makaano fadhigiisa iyo makaano hoyadkiisa iyo booskiisa ah wa ama man taqa wa athar alxayaat dunya fa ina aljaxiima hiy alma anwaatala weyan ikhwani kram marka ayuha almushaahiduun almustamicuun alkaraam xalqadeena afariy tobanaad ee xalaqaadka dafxaatu ramadaan waxay nagu boorinaysaa oo naftayda ku boorini oo idkiina ku boorinaysaa oo naf kasta oo mumin muminada ama muslimada ay ku boorinaysaa in naftaada aada la isla xisaabtan iska warqab seetaad ha u dayna naftaada nafta bini aadanka ilahi wuxuu ku tilmaamay subxaana watacaala ina annafsa la amaaratu bisu nafta waa xuma xumaan farta ya nafta khatar weeyaan nafta marka haddii aadan iska qabanin oodan la xisaabtamin oodan xadkeeda aadan laasinsiinin khatar ay ku gelinaysaa cadab ay kugu ridaysaa xumaan ay kugu ridaysaa yaa laytanii kuntu turaaban ayaa maalinta qiyaama qofka dhawaaqi ma li hada lkitaabi laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiirata ila axsaaha waxay kugu noqonaysaa kada ay kugu noqonaysaa arrinkaas marka ikhwaan kiraam nafteen aan la xisaabtanno bishii waxaan ku jirnaa tawbada waxaan ku jirnaa bisha qur-aanka waxaan ku jirnaa bisha khayraadka marka bishaan nafteenna aan hogaamino nafteenna aan la xisaabtamo nafteenna aan ka adkaano nafteenna aan u hogaamino dhanka ilahi u jeceliy subxaana wa tacaala aanna ka reebna oon ka celino dhanka rabbigeen subxaana wa tacaala uusan raalli ka ahayn muxaasabadaasna hanoo noqoto daydan iyo arrin noo dhaqana bishan ramadaana furihii u horreeyaan ku rogno ilahi waxaan ka baryana subxana wa tacaala inuu naga dhiga kuwa naftooda xisaabiyey intaan la xisaabiin ka horey kuwa naftooda miisaam intaan la miisaamin ka hore rabbina subxaana wa tacala u tooba keenay rabbi usoo noqday dembigooda kii hore kii dambe u dhaafay ramadaankan ay ku jiraan ilahi subxana wa tacaala dembigooda uu ku dhaafay darajadooda ku saramariyey naartuu kaga xuleeyey ayaga iyo waalidiintooda iyo waladkooda iyo zawjaadkooda iyo aqribadooda iyo macalimiintooda iyo mashaaiikhdooda iyo muslimiinta iyo muminaadka dhammaantood ilahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa mar kastaba inaan noqona miman ittabaca alhuda dadka hanuunka raacay inood ilahay naga mid yeelo annaga iyo awlaadeenna iyo ahalkeenna iyo aqribadeenna iyo jiraankeenna iyo in alla intii mumin ahba inaad ilahay toosiyo diintan noo xifdiyo rabbana laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahablna min ladunka raxmata innaka anta lwahab ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين